wax yaqiinina wa muusirin mid qaniya oo kale weeye muuqin asluhu muy muyqin لأnnahu min alyaqiin wa muusir asluhu muysir لأnnahu min alyusri wa huwa اlganiy almuusir algani waa mid xoola haysta wa tuqlabu lyaau yaadi waa la gadiyaa wawan idaa sakanad markay reebanto bacda damatin wadalika tusaale naxwu muuqin muy uu ahaa muyqin marka yaadi waa reebantay damana waa ka horaydaa wawa loo qalbiyey muusir asluhu muysir yaadi waa sukunsan tahay damana waa ka horaydaa wawa loo qalbiyey wa tubdalu waa wowdiina taana loo qalbiya idaa kaanad markay ahaato faaa kelimatin k kelimad fa'deed markay noqoto bacdaha gadaalkeeda xaal taa unta ay ahaatay naxwu itaqa waa is-ilaariyey watasala waa la xidhiiray asluhumaa iwtaa iwtasala halkaana wuxuu noogu sheegayaa wowdii oo taa loo qalbinaa waa markay faa-ulkelimo noqoto taana ka daba marto macnaheeda waa misaalkii marka loo dhiso wasala sida waqaa waqaa ah, waqaa wasala ayaa waxaa loo dhisay iftacala iftacala loo dhisay macnaheedu waxay tahay hamsana waa lagu bilaabanaa sada iyo cayntana ta'a la kala dhex gelina jamaca iftacala u dhis ijtamaca kasara iftacala u dhis iktasara markaa waqaa waxaad u dhistaa waqaa waxaad u dhistaa iftacala iwtaqaa u noqo soomahan marka waxaa lagu leeyahay misaalkii waawiga ahaa haddii loo dhiso iftacala faadii ay noqoto waaw ta'na ka dambaydo wowda ta'a loo loo qalbinaa labada toodna waa la isku idqaamaa ittaqaa watasala asluhumaa iwtaqaa iyo wa iwtasala de hamsadu waa dhacaydaa laakiin iwtasala inuu yidhaha si loo fahmo hamsada ilaa haddii wow laga hormariyo waa ay dhacaysa hamsadu ila waa hamsatulwasli masaladaas marka waxaan ku soo qaadanay tasriifulcisigii waxaa la mid ahaa mihaalka yaa'igaah sida yasara haddii iftacala loo dhiso ittasara sidaa waxaa la mid ahaa ficilkii ha lagu bilowday qaacidadu waxay noo ahayd ومتىa كاaنa فاء افتacلa waaوا أو yاءa أو ثاءa quلبت فاؤه tاءa ووطبت الtاء في الtاء marka ysر اتصر ثقر اتغر اتغر ta loo qalbina ثقر ilkiyaa usoo dhashay wey baعda سقوudihima baعda سقوudihim halkaasna waxaan uga gudubnay wowdiio taa loo bedelaa saddexdaasba waa loo bedelaa marka laakiin isaga hadda wowdu iska soo qaatay ila wowdu raba inu ka hadle wowdiio taa loo bedelaa laakiin marka misaalka yaa-iga amase ficilka fa lagu bilowday marka iftacala loo dhiso taa loo wada bedelaa wa tubdelu nuunu nuuntii waa la bedelaa miimana loo bedelaa idaa waqacad hadday dhacdo saakinatan xaalay ta mid reeban qabla baain ba ka hor aw miimin miim ka hor naxwu mam bilbaabi albaabka ayaa ku sugan wa cama yatasaa'aluuna shaygay gaaladu wax iska weydiinayaan halkaana wuxuu noo sheegaa nuuntii oo miim loo bedelaa waa tubdalu nuunu nuuntii waa la bedela miimana loo bedela idaa waqacad markay dhacdo saakinatan xaalo ay tahay mid reeban nuuntu qabla baa'in ba ka hor ba'a ka dambayda nuuntiina waa saakina nuun saakina ba ka dambaydo wey aw mimin mimka waa nuun saakina oo mim ay ka dambaydo waxaa loo bedelaa nuunta mim mimaa loo bedelaa nahwo mam bilbaabi albaabka ayaa ku sugan marka man ay ahayd laakiin baa ka daba martay mam waxaa la yidhi laba kelimo inay ku kala jiraan iyo waa isku mid inay hal kelimo ku wada jiraan waa isku mid layumbadanna oo kale inay isku kelimad ku jiraan laba kelimo inay ku kala jiraan waa isku mid wa cama yatasa'aluuna camana hay aheed cam iyo ma istifaamiyaa ma istifaamiya qaacidadu maxay tahay haddii xaraf jar galo alifta waa laga ridaa ma istifaamiya lima aa la idhaha bima aa la idhaha marka cam geli madi can marka waa nuun saakina mimaa ka daba maray mim u bedel labada mimna isku idqaan cama shaygaa xaggiisa iyo tasaaluna waa iska weydiinaya wa tubdelu waa la bedelaa ataw tadi daana loo bedelaa bada aad bacda axadi xuruufi liطbaaq xuruufulidbaaq mid ka mida gadaalkiis xuruuftii alarbacati afarta ahaayeen ta'da saddex mar baa loo bedelaa waa marka taadu ay dhacdo xaraf xuruufuliطbaaq ka mid ah gadaalkiis xaraf xuruufuliطbaaq ka midaa ka hor maray xuruufuliطbaaq waa afar wa hiya xuruufuliطbaaq asaadu wey wadaadu wadaau wadaau waa afartaas xaraf afartaas xaraf ficil ku bilowda ama kelimad ku bilaabato ficil kaliya maaha haddii iftacala loo bineeyo khalaas weeye oo taw ka daba marto ta'dii da'a loo bedela naxwu isdafaa marka haddii xarafka xarfulibaaah uu yahay saad marka da loo bedelo laysku idqaami maayo si sidaa loogu dhawaaqa ma laysku idqaamayo wax kale kuma banaana siisaa loogu loogu dhawaaqa waxaa la leeyahay isdafaa wuu doortay isdafaa asluhu istafaw istafaa istafa wa weliba asalkii hore ahaa isdafaa idqaam ma banaana sidaas fakigaa loogu dhawaaqa wdara wadara dara waa dhibay uu ahaa dara waa dhibay markaasaa iftacalo loo bineeyey idtara uu noqday taadiyaa loo bedelay daa idqaam kuma banaano fakigaasaa lagu dhawaaqa wej kale male iyaduna marka xarfulidbaaq u da uu yahay daad ta'du marka da loo bedelo fakiya lagu dhawaaqa idqaam kuma banaana halkaas wejaa waajiba waxaa la leeyahay idara waa u dhibaatooday waalaba waalaba tanna waxay tahay xarfuliطaaqi da uu noqdayoo dalaba u ahaa iftacalaa loo bineeyey waxay noqotay idtalaba taadiyaa da loo bedelay idqaam keliyaha ku banaan wejkale kuma banaan maxaa yeelay qaacidadii idqaamkaa ku rumoobayda ida اjtamaca xarfan mutajaanisaani baعda faa'il kelimati udqima axaduma fi اaakhari bisharطi sukuun اأwli wataxaruki الثaani wej kale kuma banaana iطalaba waa dalbaday dalama dalama dalama marka uu noqdo xarfuliطbaaqi da dhibicle saddex weja ku banaan fakigaas waa kugu banaan yahay id dalama waxaa kaloo kuu banaan dada inaad da oo mucjamaha dhibicla u bedasho tira idalama waxaa kaloo kuu banaan dada inaad daa u bedasho oo tira idalama saddex wejaa kuugu banaan markaas waxaaso dhan waxaa lagu qaartay tasriifulcisiga isagoo faahfaahsan mar kale wuxuu yidhi watubdelu waa la bedelaa hiya taadii daalanaa loo bedelaa bacda daali daal ka gadaal aw daali daal ka gadaal aw zaayi zaay ka gadaal saddex xaraf gadaalkood taadu hadday dhacdana daalaa loo bedelaa naxwu id daana wuu daynsaday daana wuu daynu bixiyey waxaa loo bineeyey iftacala marka markaas oo uu yahay xarafka faaulkelimada daal taadiina daal loo bedelo idqaam waxaan ahayn uma banaana ilaa qaacidadii idqaamka imaanaydoo waxa weeyaan idajtama xarfan mutajanisaani iddaana daynuu qaatay wey markaan maxaa iftacladii laazimay noqota wadakara dakara ayaa loo bineeyey iftacala saddex wejaa ku bannaan markaas ayada saddex wejaa ku bannaan in daalkii loo bedelo daal oo laysku idqaamo wadakara in daalkii daal dhibixle loo bedelo weeye hadda midda noo qoran soo ma ahan in waxa weeyaan daalkii oo faaulkelimaha daal loo bedelo mucjamaaho dhibic leh oo la yidhaahdo idakara waa midda noo qoran in waxa weeyaan daalkii daal loo bedelo oo la yidhahdo iddakara wadakara bacda ummatin iyo in faki lagu sameeyo oo la yidhaahdo iddakara saddexdaasaa ku bannaan wasdaada waa siyaaday isdaada waa siyaaday zaada ayuu ahaa iftacalaa loo bineeyey istaadda uu noqdo weliba istayadda uu ahaa asalku ee waa la iclaaliyey istayadda uu ahaa taxaraka xarf cila toban fataxan maa qablahu istaadda uu noqday markaasaa taadii daal loo bedelay isdaadda waa siyaaday labaa ku bannaan markaas in sidaas loo daayo fakiga ah, isdaada iyo in daalka zaay loo bedelo oo la idhaahdo iszaada labadaas wejaa ku banaan dhammaan tasriifucisigiiaas lagu qaata isagoo faahfaahsan wa tubdelu waa la bedelaa alhaau haadi hamsatana loo bedelaa kamaa fii maain oo kale maain hamsada hamsadaas asalkeedu ha u ahaa aslu maahun uu ahaa asluhu maahun weliba asalkaas waa asalka dhowe asalkii hore wuxuu ahaa mawahun mawahun oo aliftuna waawey ka timi ah, alifta maaun aliftu waawey ka soo gadoontay hamsaduna hay ka soo gadoontay aslu mawahun maxaa u daliil ah bidaliili jamcin calaa miyaah iili miyaahin maxaa u dambayda ha u dambayda marka hamsadu hay aheed weliba miyaah ya-duna waawey ka timid miwaah wey ah markii xarafka la kasriya ya laga dhiga iyo wa taskiiriha u daliil ah calaa muweyhin a lagu taskiiriya iiri muweyh lianna taskiira wa jamca taksiiri yarudan ilashyaa ilaa usuuliha muweyh iiri alifkiina maxaa loo celshay ila alifka maxaan soo ogaanay oo aani alifka aaniga dhaca alifka aaniga dhaca marka taskiir la gaano maxaa la sameey liba wawaa loo bedela waa qowed waa laga qaadana inta kale ma weydiin libaana la weydiin taskiira la joogaa alifka aaniga xaa lagu sameeya haye bal ridwanan ku fiirinayna haye waa la kala qaadaa wey jawaabtu haye inuu ka yimid xarfuliin iyo in kale loo kala qaadaa hadduu xarfuliin ka yimid asalkiisa loo celina sawaaء kaana waawan aw yaaiyan sida waxa wey baabun iyo naabun oo kale o haddii uusan aslin ka imaanna saddexaa soo baxayda inay majuulo tahay inay zaa'ida tahay inay munqalibatun can hamsatin tahay saddexdaas saddexdaasna wawa loo qidan meesha hadeeraba lasoo mar lahalmaami oga hadde waa in lagu laabtaa muraajacuu rabaa marka hadda fiiri maaun aliftii waa saaniya asalkeedu wowu ka yimi wowaa loo gediye marka Ah, wowa loo gadiy mwey aa lyidhi alclaal haadaa maxalo hadda iclaalaan gelaynaa alclaalu iclaalku taqyiiru xarfi اcila xarf cilaha in la bedelo weeye aw ilhamsa dheh hamsaduna la mid hamsana waa la bedela waa arki doonaa ah, in la bedelo alclaalu taqyiiru xarfi اcila xarf cila waa in la bedelo ow hams ama hamse la bedelo maxaa lagu bedelaa bilqalbi gedi in lagu bedelo aw ilxadfi xadaf in lagu bedelo aw iliskaane reeb in lagu bedelo intuba waa dhacdaa marka xadafkay soo gelaydaa hamsadu waxyaalaha lagu bedela waxaa ka mid a hamsada iyada xadaf laakiin xarfu cilaha saddexda baa lagu bedelaa aliclaalu iclaal taqyiiru xarfi اlcila xarfuulcila in la bedelo weeye aw ilhamsa bilqalbi lagu bedelo aw ilxadfi lagu bedelo aw iliskaani reeb lagu bedelo marka iclaal marka lagu yidhah waa qalbiga laakiin ictilaal haddii lagu yidhah xarfucila kelimada ku jira wey ictilaal alictilaal fa huwa wujuudu xarfi اlcilati fi lkelima xaashiyada fiiri ictilaal iyo marka iclaal ha kuu kala duunaadeen ictilaal ma maxay macnihiisu fa huwa wujuudu xarfi اlcilati fi lkelima laakiin iclaal waa taqyiiru xarfi اlcilati biاlqalbi aw اlxadfi aw اliskaani saddexdaasaa lagu bedela xarf cilihii hamsadaa lakin ayada waxa weeyaan xadafaa lagu bedela ama alqalbu qalbiga faqad taqadama kuu soo hormar ama alqalbu qalbiga faqad taqadama waa soo hormaray qalbigu waa noo soo hormar ah, waa noo soo hormar casharka horanba ku soo qaadan oo casharkan ka horreeyey qalbi ayadoo xuruftii la qalbina oo xarful cilihii wowdii iyo ya-dii alif loo qalbina ama wowdii ya loo qadina ama yadii wow loo qalbina waa soo qaadanay kuwaas waayo wa ama alxadfu xadadkii fataaratan mar yakuunu wuxuu u sugnaanaa liqayri cilatin tasriifiya cillad tasriifiya qayrkeed waa la xadfaa ligayri cilatin tasriifiyatin ee loo xadfaa xaasheeda fiiri bal maxaa loo xadfaa limujaradi takfiifi fudayn oo keli ah maxaa lagu magacaaba markaan cilo loo xadfin wa yusama alxadfu ictibaadan bilaashaa la idhaha tibaad xudifa ictibaadan haddaad aragto liayri cilatin tasriifiyatina loo xadfo liayri cilatin tasriifiyatin waa takfiif un kelimadda hala fudeeyo bisa loo xadfo kaas waa mid wa ama alxadfu xadafkii fataaratan mar yakuunu wuxuu sugnaana likayri cilatin tasriifiya wadaalika tusaalihii ka xadfi laami yadin yadin laamteeda xadafka la xadfay wa demin demin demin maahanoo miimta lama shado cajaminimada waa dhib badan too de soomaalida badankooda waa shadaana leeyihi damin ay leeyihin waana cajaminimadaa keenayda keligoodna maahan waa badan yihiin kelimado badanay shadaan oon shad lagu arag ka xadfi laami yadin waa demin iyo demin laamteeda xadafka la xadfay wa ain ain laamteeda xadafka la xadfay wa adin adin laamteeda xadafka la xadfay kelimadahaanoo dhan fiiri laamtiya ka xadfan sababtoo ah ma jiro isim mucrab ah oo saddex ka yar ma jiro ah, isim mucrab ah oo saddex xaraf ka yaru ma jiro haddana meesha waxaa yaala laba xaraf marka waxaa leedahay yadun iyo damun asalkoodu wuxuu ahaa yadyun damyun ya ay aheyd laamtu waa laga xadfay ligayri cilati tasriifiyatina loo xadfay markaasaa cayntii ixraabka la iska saaray damun daman damin akin iyo abinna laamtoodu waaw aheed oo asalku wuxuu ahaa aqawun abawun aqawun abawun tasniyada iyo jamcad kufahmi aqawaan abawaan fiiri ikhwa ah. marka tasniyada iyo jamcad kufahmi wa taaratan marna yakuunu wuxuu u sugnaadaa xadafku licilatin tasriifiyatin cilo oo sarfi loo nisbeeyey wadaalika tusaalihii ka waa culayska oo kale wa ka iqaa'i oo kale wey marna xadafku wuxuu noqonaa licilatin tasriifiya cilo oo sarfi ah ayaa loo xadfaa ka sida culays oo kale wa kaltiqaa'i saakinayn sida laba reebanoo kulmay oo kale fatuxdafu waa la xadfaa liiqale culays dartiis waxaa loo xadfaa alwaawu alwaaw naab fatuxdafu lwaawu wowda waxaa loo xadfaa liiqale culays idaa waqacad markay dhacdo baynalyaa maftuuxa ya kor dhigan iyo walkasra allaazima dheh kasra laazima oo misaalkii waawiga ahaa waa mudaariciisii iyo masderkiisii ficlun ku socday iyo amarkiiba waatan laga xadfayey waatan laga xadfayey wowdu mar hadday dhacdo bayna yaa maftuuxatin iyo wa kasratin laazima walkasra kasradu waa midda laazimadahe waa la xadfaa bayna cadwatayha a la yidhaahdaa wayusamayaani caduwateyha uu ku yidhi xashiyada labadii cadow aa lagu magacaabaa ku yidhi labadeedii cadow aa lagu magacaabaa naxwu yelidu yelidu asluhu muxuu ahaa yowlidu ilaa min walada walada yowlidu khalaas xudifat اlwaaw liwuquuca bayna yain maftuuxatin wakasratin laazima wa tabica waxaa ku raacay xadafkaas wa tabicahu mudaaricii waxaa ku raacay fii dalika xadafkaas almru amarkii ila amarku mudaaricu ka imaana weliba majzuum ah. marka la xadfaana waa goorma wowda waa marka ya maftuuxaa ka horaydo hadday ya-du maطmuuma noqoto laxadfi ma oo ah. maxaa le lam yalid walam yuulad firi isla halka suura iskula jiraanba yuulad wowdi waa la daayey maxaa ya maftuuxaa kama horaydo ya maftuuxaaw kama horaydo amarkuna mudaaricuba ka yimid oo walada yelidu lam yelid haye amar markaad leedaa maxaa leedaa lam yelid xarfanayta iska xadaf lid dhe ah, dhal wey lid la dhal wey wa tabicahu mudaarica waxaa ku raacay fii dalika xadafkaas alamru naxw lid dhal walmudaaricuna waa raacay mudaarica ila midka ay cilada ku jirta hiqalkaahu waa midka ya-da lagu bilowday ee kii lagu bilowday nuun ama ta ama hamso kuma jira culaysku laakiin waa raaceen kan yadaa xamlan calalyaai weeye si aan mudaaric isku khilaafin oo hal dariiq u wada maro markaasuu yidhi walmudaaricuna waa raacay mudaaricii almabdu lagu bilowda bikayrilyaa naw nalidu waa dhalaynaa watelidu waad dhalaysaa wa alidu ku darde waa la mida alidu ku dar waa la mid waa la mid وkذلika وتxdفu soo qadaro وتxdفu waa la xadفaa alhمسةu hمسada kda sidaasoo kale xaalu yahay min mdaarci afcl afcala mdaarceeda waa laga xadفaa mdaarca afcala waa laga xadفaa waa hmsadiio la xadفaayo xرفulcilo kaliya ma waa nagii nidhi alعlaalu تaqyiiru xarف الcilة والhمسة waa nagii nidhi waa tan hmsadiio la xadفa fiiri وتxdفu hmسةu hmsadi waa la xadفaa kda klmadkuuri xaalay la mid tahay min mudaarici afcala laga xadfaa wasmi faacilihina waa laga xadfaa wa mafcuulihi wasmi mafcuulihina waa laga xadfaa ficilka afcala ah mudaariciisa hamsada waa laga xadfaa maadiga lagama xadfo laakiin mudaariciisa waa laga xadfaa ism faacilkana waa laga xadfaa ismafcuulkana waa laga xadfaa intaas waa laga xadfaa soo ma jeedin fiiri naxwu yukrimu yukrimu muxuu ahaa maadigu akrama akrama uu ahaa marka akrama haddii aan waxba laga xadfin mudaaric uu noqon lahaa marka waxaa la yidhi marka hamse lagu bilowdo oo xarfu anaytu hamse uu yahay culaysaa ku jira hamsadu waa haqiila le waa culusta haddii hamse kale loo keeno waa sii cuslaaneen marka maxay noqonaya uakrimu uakrimu culaysaa yimid labada hamso isku martabo maahan isku maziye maahan midda maziyada badan reeb midda maziyada yar xadaf sababtoo a ah mid waa xarfaneti dhammaan oo mudaaricaba tusayey midda kalena waa xaraf ka mida kelimadda oo asalkiisuna zaa'id ahaa xadaf marka hamsada dambe ukrimu ukrimu dhammaan marka intii kale waxaa la leeyahay xamlan cala alhamsa a loo xadfaa haddii lagu bilowdo ye yuakrimu uu noqo laha taadii tuakrimu nuuntii nuakrimu si aan mudaaric isku khilaafin ayaa hamsadii maadaama culays jiraa lagu wada xambaaray marka waa la wada xadfa naw yukrimu waa karaamayna ism faacilkii waa laga xadfa mukrimun alaleeya mukrimun wuxuu ku yidhi alalu asalku yuakrimu u ahaa waa muakrimun ismafcuulkuna waa la mid mukramun alaleeya asalkuna muakrim muakramun u ahaa waa tuxdafu waa la xadfaa caynulmaadi ah nahay faacilkii wa tuxdafu waa la xadfaa caynulmaadi maadigii cayntiisii maadigii aljwafi ee ajwafka oo dhexdala ah liltiqaa'i saakinina loo xadfaa ficilka ajwafka maadiga ah cayntiisa iltiqaau saakinina loo xadfaa wa tuxdafu waa la xadfaa caynulmaadi maadiga cayntiisa maadiga aljwafi oo ajwafkaa liltiqaa'i saakinina loo xadfaa goorma cinda اtiصaali damiiri rafci damiiru rafca la xidhiirsashadiisa agtiisa damiiru rafca almutaxariki ee xarakaysan bihi maadiga ajwafka uu la xidhiirsado naxwu qultu qultu fiiri qultu qultu calىa wasni fultu cayntii waa xadfanta sababtoo iltiqaa saakinayn a dhaca iltiqaa saakinayn ayaa dhacaya qaala qaala uu ahaa maadigii cayntu waaba re sukuunsaneedba laamtana marka damiiru rafca mutaxariga lala xidhiiriyo ayadana sukuun ayaa koraya sukuun ayaa koraya ayadana iltiqaa saakinina dhacaya khalaas marka waxaa la samaynayaa fa'da waxaa la saarayaa caynta xaraka u munaasiba caynta la xadfay caynta la xadfay ayaa haddii ay khaasatan facalo tahay facalo markay tahay caynta la xadfay xarako u munaasiba la saara ah, litadulla cala almaxduuf si ay u tusto shayga la xadfay masaladoo faahfaahsan de tasriif ulcisiya lagu qaato marka naxwu qultu fiiri hadda waxaa la saaray fadii damaa la saaray maxaa yaele wowa xadfay ah, waa bitu haye waxaa la saaray fadii kasro maxaa yaele ya-a xadfan kamaa mara sidiina soo maray uu ku yidhi wa min mudaaricihiina waa laga xadfaa mudaarica adwafkana asnacaynta waa laga xadfaa mudaarica almajzuumi la jasmiyey mudaaric hadduu majzuum yahay adwafka waa laga xadfaa sababtoo ah cayntu waa sukuunsanta cayntu waa sukuunsanta hadduu saxiixulaaqil yahay marka laamtiina sukuuna kora ilaa calaamatu jasmuhu waa sukuun markaas waa sukuune naxwo lam yaqul walam yabic lam yaqul intaan caamilka jaasimkaa u gelin yaquulu uu ahaa caynta sukuuna saarnaa waa wowda markii caamilkaanu galay laamtiina sukuuna koray iltiqaa shaakirayn marka xarf cilihiia la xadfo ama xarfumadka yabiicu yabiicu ya-da sukuuna saarnaa intaan jaasimkau gelin jaazimku markuu galay laamtiina sukuuna koray iltiqaa saakiniin xarfmadkiyaa la cadfay walam yabic wakadaa sidoo kale u ahaaday laamu lficli ficilka laamtiisa ficilka annaaqisi naaqiska cinda itisaali waawljamci waawljamci la xiriirsashadeeda agteeda ow yaa ilmukhaadabati ama yaa lmukhaadaba la xiriirsigeeda bihi naaqiska ay la xiriirsadaan ficilka naaqiska oo muctarulaam ah ama bilwaaw haada ama bilya ha ahaadee haddii waawl jamaaca la xidhiidhsato ama yaamuanasati muqaadaba waa la xadfa laamta de yaamuanasat muqaadaba waxay la xidhiidhsan waa mudaarica laakiin waawl jamaacadu mudaaric iyo maadi labadaba waa la xidhiidhsane labadaba waa la xidhiidhsane mar hadday la xidhiidhsadaan waa la xadfaa marka waa la xadfaa marka waawl jamaaca markay la xidhiidhsato xarakada fiiri caynta saaran hadday fadxad tahay fadxadiyaa loo baaqi yeelaa hadday dama tahay damadiyaa loo baaqi yeelaa hadday kasro tahana dama la saara waawaljamaaca markay la xariiso xaashiyada fiiriya fa maca waawaljamaaca waawljamaacada la jirkeeda tabqaa xarakatu cayni اlficli calaa xaalihaa in kaanat maftuuxatan aw madmuuma marka waawaljamaaca la xiriirsato caynta xarakada saaran hadday dama tahay iyo hadday fadxa tahay sidiyaa loo baaqi hadday kasro tahayna watudamu in kaanad maksuura hadday caynta awal kasra saarneedna dama la saara damaa la saara maxaa soo haray ma yaaulmuanasati lmukhaadaba hadday mudaarici la xidhiidhsato hadday la xidhiidhsato waxaad leedahay yaaulmuanasati lmukhaadaba hadday la xidhiidhsato wa maca yaai lmukhaadaba tabqa calaa xaalihaa fi lmudaarici mudaarica sidiisay ku baaqi noqone iyo walamri waa goorma laakiin mar walba miya maya waa hadday fatxa saarneed hadday ka saarneed in kaanat maftuuxatan oo maksuura caynta hadday fatxa saarneed iyo hadday kasra saarneed sideediyaa loo dayna yaamuanas mukhadama markay la xiriirsato ka waran hadday dama saarneed cayntana wa tugsaru in kaanat madmuuma hadday dama saarneed cayntana kasra la saara markay yaalmuanas mukhadama la xiriirsato wuxuu ku yidhi wkada laamficli ficilka laamtiis waa sida ficilka anaqis naqiska cinda اtiصaali waw jamci aw yaa mkhaaabati b ficilka la xadhisa naw azow aza u ah ficilka waaw jamaaca la xariirsatay aza laamta sukuuna saaran waawduna waa sukuunsan tahay iltiqaa saakinayna dhacay iska xadaf laamta laba xarf ciluu ka dhex dhacay yaa meziyale dheh laba xarf cilo hadduu ka dhex dhacay iltiqaa saakinaynka yaa meziyale waxa meziyale waaw jamaacada ilaa waaba keligeeda kelimo tahay laakiin aliftu waa laamulkelima wayaqzuuna way duulayaan asluhu yaqzuwuuna wey ah, yaqzuwuuna marka tawaalulamhaala ku jira culaysaa ku jira waa laba damo iyo laba wow labada wow midda horeyda xarakada kaxadad meel loo naqliyaa kama horeyda damo kala ka horeydeen kadib intiqaab saakinaynaa dhacay labada wow ka dhex dhacay labada wow waa laba xarf cila yaa masiyaleh wowda dambaa masiyalaho waa kelimad dhan keligeed waa faacil tan horena waa laamulkelima tan hore xadaf yazuwuuna marka fiiri hazow zaida maxaa saarnaa qabla waawljamaca fatxo ayayaa loo baaqil yeelay yazuuna zayda maxaa saarnaa qabla waawljamaca damo damadiyaa loo baaqil yeelay haye wradu asluhu radiyu radiyu fastuqilat damatu calىa xarfi cilati qablaha kasra fanuqilat damatu ilى daab bacda salbi xarakatiha asalku wuxuu ahaa radiyu ah, markaa fastusqilat damatu calىa xarfi cilati qablaha kasran marka fanuqilat damatu ilى daabi bacda salbi xarakatiha waa nagii niri mar haddii waawljamaaca la xariirsato haddii awal kasra saareen caynta dama la saara raduu dhe marka iska cadabtaqawsaakana dhaca wowda iyo yaada laba xarfu cillo weeye yaa maziya leh wowda leho waa kelimad dhan keligeed tan kalena yaduna waa laamulkelima cadaf dhe raduu waa yardawna yardawna intaan wow jamcada imaan muxuu ahaa ficilka mudaaric yardaa yardaa laamulkelimadiis sukuunaaba saaran wow jamcadana sukuuna saaran iltiqaa sakinina ka dhex dhacay waa laba xarfu cilo yaa naziye leh labadood yaa naziye leh labadooda waxaa naziye leh wowda ah, wowdaa naziye leh wowdaa naziye leh marka wowda noo reeba alifta iska xadaf khalaas waxaad tidhaahdaa wayardawna wayardawna dhe watagziina taqzinay waxaan gaarnay yaa lmuanasati mukhaadaba asluhu taqzuwiina taqzuwiina taqzuwiina waxaad tidhahdaa istudqilati alkasratu istudqilat alkasratu calaa xarfi cilatin qablaha dama xarf cilo oo dama ka horeyda kasro saarantaa culaysku ku sugan yahay fanuqilat alkasratu ilaa zaaye bacda salbi xarakatiha marka xarakadii sareed taqzuwiine kasradii sareed wowda zaa'ida u rar xarakadeeda inta xadafto iltiqaa saakiniina dhacayo wowda iyo yaadu ka dhex dhacay yaa masiya leh labadooda yaadu keligeed waa kelimadan waa faacil wowduna waa laamulkelima xadaf taqziina dheh taqziina fiiriya taqziina waxaan idhi caynta haddii dama saaran tahay marka yaal munas mukhadaba la xidhiidhsanto maxaa la saaraa kasra kasra la saara waayo kamaa mara sidiina soo maro waxaana waana soo maray wakadaa sidaasoo kale waxaa ahaaday oo loo xadfaa laamu ismi اfaacil ism faacilka laamtiisa minhu min anaaqisi xaalu ka ahday ism faacil oo ficilka naaqiska ka yimid wakadaa sidoo kale waxaaday laamu ismi faacil ism faacilka laamtiisa minhu min anaaqisi naaqiska xaalu ka ahday ism faacilku cinda tanwiini mar kale tanwiini egteeda mar kale tanwiiniyo waa markaan lama idaafayn aluna aysan ku jirin marka la tanwiiniyo waa goorma waa markaan lama idaafayn alna aysan ku jirin waa cinda tajarudihi min al walidaafati wey cinda tanwiini ay cinda tajarudihi min al walidaafati wuxuu ku yidhi rafcan waqta rafcin ayaa la xadfaa wajaran waqta jarin labadaasaa la xadfaa laakiin markuu nasbisan yahy laxadfi ma laxadfi ma waayah وعnda جمعi l جمcintiisa agtiisana waa xd لmdkrin loo جمciye mkrko saalmi nabad galay جمc saalm hadii loo جمciyana waa xd وadaلika تusaale نaحو qاadin oo kale wey qاadin فيi xaalaة الرفع wuxuu ahaa qاadiyun فيi xaalaة الjarina qاadiyin labadoodu waa isku mid waxaad tidhaahdaa اstثقilati damtu عalىa xرف cila maaa ama waxaad tidhaha idaa تaطرفa xaرفu cilaة laa yaqوى xaرaكة غayr الفaتحة xarfu cilo tadarufay xaraka ma qaadan karo aan fatxo ahayn ka xadaf marka xarakada markaad ka xadafto intiqaab saakinina dhaca maxaa yaele yadiina waa sukuunsan tahay tanwiintuna waa nuun saakina marka nuunta saakinada iyo ya saakinada a iltiqaab saakiniinku ka dhex dhaca marka hadda waxaad tidhaahdaa markaasoo kale wuxuu ka dhex dhacay xaraf صaxiixa iyo xarfu cila faxadfu xarfi اcilati owla waqiila waajib xadaf marka tanwiintii markaa waxay tegaydaa caynta qaadin dheh marka waa isku mid marka ay xaalatu rafco joogto ay tahay qaadiyun iyo markay xaalatuljar joogto ay tahay qaadiyin iclaalku waa isku mid waa isku mid wa qaaduna asluhu qaadiyuuna uu ahaa qaadiyuuna waxaad tidhaahdaa ususqilati damatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasra qaadiyuuna fa nuqilatii الdmة فنqiلت الdmة ilى dاdi baعda salb xarakatiha waa la xadfay markaasaa ilتaqa sakna ka dhacdhacay yadii iyo wowdi markaasaa la xadfay yadi oo yada iyo wowda yaa masyale wowda masyale waaba calaamatu rafci dhamaaye jamdku salbigu rafi jiray calaamatu rafci dhamaa wey marka asagaa la reebay qaaduuna aa layi waa yahay وأmا اإسكاaن in lagu عlaaliyo iskاan reeb fayuskn waa la reebaa كul mid kasta oo min alwaawi iyo welyaai ka mid ah bxadفi damti damada laxadfideeda iyo وlksrati kasrada laxadfideeda lagu sukuunina goorma idaa تaxaraka haduu xarakaysmo maa xarفka qablaha ka horeeya bdamin uu xarakaysmo ow kasrin uu xarakaysmo y iyo waaw haday tadarufaan xaraka ma qaadan karaan aan fadxo ahayn marka waxaa la fiiriyaa waxa ka horeeya wuxuu ku yidhi hadday dama ka horaydo xarfu cilahaas wowda ama ya-da ama kasra ka horaydo wuxuu ku yidhi waa la sukuniyaa hadday fadxa ka horaydo fadxa hadday ka hor horaan usoo qaado alifaa loo bedela ah, idaa taxaraka xarfu cilata wanfatax maa qabla qulibat cilatu alifa wey taas horaa usoo qaado ah, horaa usoo qaadatay qalbigeed kusoo qaadata marka hadda waxaa ku dhiman hadday dama ka horaydo hadday kasr ka horaydo wamal iskaanu reebkii fa yusakanu waa la reebaa kulun mid kastoo minal waaweliya ay ka mid a bixadfi damati aa lagu reebaa iyo walkasrati goormaa sukuun la saara idaa taxaraka maa qablaha bidamin aw kasrin hadduu fatxa xarakaysta wax ka horeeyana qulibataa alifan taas waad soo qaadata ha ku laaban wadaalika tusaale ka yaqzuu wa yarmi yaqzu asluhu yaqzuwu yaqzuwu yarmi aslu yarmiyu hmm. marka xarakadiyaa laga qaaday ila xaraka ma qaadan karaan sukuuna la saara wاlgaazi wاrami algaazi asluhu algaazi wu u ahaa horta waxaad tidhahdaa algaazi wu ilaa min algaswiyaa laga keenay waa weeye faqulibat ilwaaw horta waxaad tidhahdaa xarakada ka qaad xarakada ka qaad xarakada ka qaad xaraka ma qaadan kartee algaaziw haddii xarakada laga qaado maxaa soo baxa walwaaw in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuha yaaan ka nisaan ishtaar waaba de waajibo markaas wax kale ma banaano alaazi algaazi qaab kale culummada gobol wlaali waxay ihahdaan xaraka ma qaado xarakada ka qaad ma waa amase ayadoon xarakada laga qaadin waa taas waa ilaalinay ayadoon xarakada laga qaadin qulibat ilwaawu yaaan litadarufiha wainkisaari ma qabla yidhahda غulibat اlwaaw yaaan lتaضarufihaa wankisaari maa qablahaa waraami asluhu araamiyu uu ahaa araamiyu khalaas waa xarfu cilahi oo oo tadarufay xara kama qaadan karo ka qaad aan fatxo ahayn iska sukuuni waqad tunqalu in la rabaa la arkaa xarakatuma wowda iyo ya-da xarakadooda ila saakini xaraf reeban loo raro saakinkoo qablahuma hortooda ku sugan saakin hortooda ku sugan marka fiiriya xarakada la raray hadday fadxad tahay wowda iyo ya-dana marka xarakada laga raro alifa loo qalbina hadday damo tahay amay kasro tahayna baqiyaa saakinayn xashiyada fiiri xashiyada fiiri faidaa kaanat alxarakatu اlmanquulatu fadxatan xarakada laga raray wowda iyo ya-da hadday tahay fadxatan طulibat اlwaaw awliyaau baعda naqli alfan marka laga raro kadib alfan loo qaldina oo arki doona wain kaanat hadday tahay xarakada manquuladaad damatan aw kasratan baqiya saakiniin ayagoo reebanay baaqi noqonayaan ila alwaaw ila alwaaw almaksuura wowdii kasri saneed maahane wow kasri saneed oo kasradii laga raro xarafka ka horeeya la saaray ayadiina sukuun saaran yahay maxaa la samaynaa faqalbuha yaaan lkwniha wuxuu ku yidhi yaaraa lago fatuqlabu bacda naqli yaaan likwniha isra kasratin ay likwniha saakinatan isra kasra wa likwniha saakinatan isra kasratin waaya fiir hadde waqad tunqalu in la rabaa la arkaa xarakatuhumaa wowda iyo yaada xarakadooda ilaa saakinin qablahumaa saakinka ka horeeya loo raraa naxwu yaquumu wa yabiicu wa muqiimun wa mabiicun alaslu muxuu ahaa yaqwumu ka yansuru halas yaqwumu yaqwumu markuu noqday asalka yansuru oo kaleeto hal taxaraka xarfu cilati qablahu saakinu صaxiixan nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix waana damo yaquumu waa inay wowdu baaqi noqotaa wayadyicu uu asalku ahaa ka yadribu markaasaa le taxaraka xarf cilatu waqabla saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ilaa saakinin saxiix yadiicu xarakada la rabana waa kasro waa baaqi noqonayadi marka wa muqwimun waa muqwimun ka muncimun mid nimcaynaya oo kale muqwimun mid toosinaya waxaad tidahdaa taxaraka xarf cilatu waqabla saakinu saxiix nuqilat alxarakatu ilaa saakinin saxiix marka xarakada la rabay fiiri waa kasro markii la raray oo qaabta la saaray wlwaawu in yaskun wamaa qablun kasr faqalbuha yaaan ka miisaan ishtar marka muqiim dahde waa mabyicun oo kale ka mejlis oo kaleeto mabyic taxaraka xarf cilati waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilaa saakini صaxiix wanaxwu yakaafu wayahaabu tana fiiri xarakada maanta la rarayaa waa fatxo haddii fatxa la rarana maxaaha ballanku in ayagana alif loo gediyo soo ma ahayn waa kana yakaafu asluhumaa yakwafu wa yahyabu markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilaa saakini صaxiix waana fatxo xarakada la raray waa in ayagana alif loo qalbiyo o la yidhaahdo taxaraka xarfu cilatin asaalatan وانفتح mا qبلh الآن غلبت الcلة ألفا ka يعلم ونحو معاad iyo و معاaش oo kaleeto معاad وkti celin معاaش وkti la noolaado أصلهmaa معwd waa معyش marka waa sidii معwd waxaa تxرك xرف cلة وqبلh sاkن صحيح نقلت الحركة إلى sاkن صحيح kdibaa l تxرك xرف cلة نصلة وانفتح mا qبلh الآن قلبت العلة ألفا معاad ومعاaش كمذهب ونحو إقامة واستقامة وإبانة واستبانة إقامة wuxuu kaaga keenay isagoo msrka oo uu yahay muctalcayn bilwow uu ka keeno ibaana iyo istibaanana iyadoo muctalcayn bilya uu kaaga keeno asluhumaa iqwaam wastiqwaam marka iqaama iyo istiqaamana maxay kala yihiin waa afcala iyo istafcala ibaana iyo istibaana waa afcala iyo istafcala labada wasin weeye waa isku mid asluhumaa iqwaam wastiqwaam uu ahaa markaasu wuxuu ku yidhi e, asluhumaa iqwaam wastiqwaam wa ibyaan wastibyaan nuqilat xaraka nuqilat xarakat lwaawi walyaai ila saakini qablahumaa markii la raray oo masalan iqwaam wowda xarakadeedii qaabka loo raray qaafkiiyaa fadxa saaranta xarakada la rara fiiri waa fadxe ah, ib yaan yeda marka laga rara fadxada oo ba'da la geeyo xarakada la rare waa fatx khalaas marka waa in la gediya markaasuu nuqila xarakatu awaliyaa ila saakini qablahumaa faqulibat kulun mid kastoo minhum awowdi yadi ka mida alifana loo gediyey faltaqa marka saakinaani wuxuu ku yidhi faqulibat waa la gediyey kulun mid kastoo minhum awowdi yadi ka mida alifana loo gediyey maxaa loogu gediyey litaxarukihaa asaalatan asaalatan hadda ma aha waاnfitaaxi maa qablahaa alana alana faltaqaa saakinaani wahumaa alifani waa labada alif alifta ka soo gadoontay wowda ama ya-da ka soo gadoontay iyo alifta asalka ahayd oo masderku alif ifcaal la yidhaahdo faxudifat ixdaahuma midooda la xadfa horaad u soo ogaad oo waxa weeyaan siba weyhi iyo qaliil maxay leeyihiin alifta zaa'idadahu masderka ayaa la xadfa akfashna ah, muxuu leeyahay caynulkelmiya la xadfa marka iqaama marka la yidhaahdo iqaama iqaama iqaama calaa madhabi siba weyhi waa maxay ifacla calaa madhabi akfashna ifaala ifaala marka sidaasaad leedahay wawida canhaa waxaa laga soo ciwad qaatay ataa haakada wاlamru haakada oo waxaa way iqaama tan ta'daas wey ta'daas laakiin iqaama goormaa la xadfaa cinda alidaafa waiqaami الsalaat waiqaami الsalaat wallahu subxana wa tacala aclam wslى اllah وslm وbaarak calى nabiyina mxamed